أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى وحكم الشارع فيه الوجوب العيني فيما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة والمناكحة والكفائي فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى والندب فيما زاد على ذلك وحكم الشارع شرعga xukunkiisa xukunkaasoo fiihi fiqhiga dhexdiisa ahaaday axkaamtan in la barto alwujuubu waajibu waajibkaasoo alcayniyu ee gaarka loo nisbeeyo qof walba si gaara ayaa fannigan axkaamta inuu barto ay waajib ugu tahay fii maa shay ayayna waajib ugu tahay tatawaqafu calayhi shayga dushiisa sixatu salaati salaadda ansixiddeedu ay ku taagan tahay waalmucaamalati wa sixatu lmucaamala dhaqanka ansixiddiisi wixii uu ku taagan yahay waa waajib qof walba si gaara waajib ugu ah waalmunaakaxati wa sixatu lmunaakaxa isnikaaxsiga ansixiddiisu wixii ay ku taagan tahay isagana waa waajib gaar ah weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa fannigan axkaamta ah ama fiqhiga ah mabaadidiisii tobanka ahayd ayuu ku dhex jiraa halkan sheekhu wuxuu inoogu sheegi diintu maxay ka qabtaa in la barto axkaamta ama cilmigan fiqhiga ah in la barto maxay diintu ka qabtaa wa xukmu shaarici shaarica xukumkiisii mushaaricaasoo fiihi cilmigan fiqhiga barashadiisa ahaaday alwujuubu waa waajib waajibkaasoo alcayniyu ee gaarka loo nisbeeyey haddii lagu weydiiyo lagu yidhaaho axkaamta in la barto ama cilmigan fiqhiga in la barto sharcigu muxuu ka qabaa waa waajib qof walba saaran qof walba waajib saaran inuu axkaamta barto waajib sida salaaddu ay waajib u tahay ayaa cilmigan axkaamta ah ama fiqhiga ah in la bartana sidaasoo kale ayay waajib u tahay fii maa shay dhexdiisa ayaa waajibka caynigu uu yahay tatawaqafu calayhi shaygaa dushiisa sixatu salaati salaadda ansixiddeedu ay ku taagan tahay wixiiba salaadaadu inay ansaxdo ku xiran waajib weeye in la barto tusaale ahaan waxyaalaha salaaduhu ay kaaga buraan shuruuddii salaada arkaantii salaada wixiiba salaada ansixiddeedii iyo cibaadada ansixiddeedii ay ku xiran tahay waajib khaasa wey fii maa shaygii tatawaqafu calayhi shayga sixatu lcibaadati cibaadada ansixiddeedu ay ku taagan tahay cibaadado dhan yani maxaa loola jeedaa cibaadada maxaa soo gelaya salaadii soomkii zakadii xajkii cibaadadoo dhan wixiiba ay kaaga xiran tahay ansixiddeedu inaad baratid waa waajib waxaa la mida ah sidaas oo kale markuu qofku uu xajinayo dee waajib way axkaamtii xajka inuu barto axkaamtii xajka inuu barto sida salaaddu ay waajib ugu tahay ay waajib ugu yahay axkaamtii xajka inuu barto markuu doonayo qofku inuu soom gudogalo oo u soomo axkaamtii soomka inuu waajib waajibu markuu doonayo qofku inuu sako bixiyo axkaamta zakada inuu barto waajib waajibu hadduusan baranin cibaadadiisii uu ilaahay isdhahayay ugu dhowaaw waxay noqoneen wixii uu ilaahay ka filayay waxaan ahayn inuu ilaahay kala kulmo oo cuquubo iyo cadaab ah لأnنه نبgeena slى الlaه وsلم وbaaرaka عalayhi xadiiskii bukhaarي iyo muslim ay warinayeen ninaa nabiga hortiisa ku tukaday salى الlaهu عalayhi wasalam nebigu marka salى الlaهu عalayه wasalam markuu ninkii salaadii dhammaystay wuu u yeeray wuxuu ku yihi salli fainaka lam tusalli salaada duko maadan tukan ayuu yihi nebigu salى الlaهu عalayه wasalam dabcan ninkaasi waxa weeye dhaqdhaqaaqyo waa sameeyey u eg salaaddii nidaamkeedii wax u eg waa sameeyey laakiin nidaamkaasi hadduusan waafaqsanayn sharcigii iyo axkaamtii diintu u judaysay salaadda hadduusan waafaqsanayn wuxuu nabigu ka dhigay ama uu ka soo qaaday salى اllahu عalيه wasalam qofaan tukan oo kale qofaan tukan oo kale ayuu nabigu ka soo qaaday salى اllahu عalيه wasalam salli fa inaka lam tusalli maadan tukan ee duko uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam xadiiskii isagana xudayfa bin اlyamaan saxaabiga la yihaaho ninaa agtiisii ku tukaday waa u yeeray wuxuu yihi salaadan imisaa tukanaysay markaasuu yihi afartan sano ayaan sidan u tukanayay xudayfa wuxuu yihi low mutta calىa daalika mutta calىa gayri اlfitra haddaad sidan ku dhiman lahayd diin la-aanaad ku dhiman lahayd annahu salaad baadila haddaad ku dhiman lahayd adoo taariku salaadaad dhiman lahayd marka ulajeedada waxaa weeye cilmiga qaybaha cibaadada ansixideedu ay kaaga xiran tahay in la bartaahay waajibka wاlmucaamalati wa sixaةu اlmucaamala dhaqanka ansixidiisa wixii uu ku taagan yahay isagana waa waajib in la barto mucaamaladaas dhaqanka maxaa loola jeedaa almucaamala almaaliya almucaamala almaaliya waa dhaqanka beeca iyo shiraha iyo salamka iyo ribada iyo mucaamalada xagga hantida beeca lagu mucaamaloonayo kaas isagana axkaamtiisi qofku inuu barto waa waajib qofku markuu doonayo inuu beec iyo ganacsi uu sameeyo waxaa waajib ku ah axkaamtii beeca inuu barto si uu ogaado waxyaalaha in la iibiyo ay xalaal tahay iyo waxyaalaha ay xaaraam tahaba in la iibiyo oo sharcigu uusan ogolayn inuu qofkii uu iibsado iyo ribada waxyaalaha ribada keeni kara iyo waxaan ribadu keeni karin ee beecu wuxuu ku ansaxayo arrimahaas inuu barto waa waajib cayni ah hadduu baran waayona waa loo ciqaabay sida salaadda hadduu ka tagaba loogu ciqaabayo oo kale lana wixii mucaamaladii iyo beecagii iyo cibaadadaadi ay ku xiran tahay walmunaakaxati wasixatu lmunaakaxa isnikaaxsiga ansixidiisa wixii uu ku taagan yahay isagana waajib gaara wey barashadiisa qofku markuu doonayo inuu guursado axkaamu nikaax inuu barto waa waajib wey axkaamu nikaax inuu barto waajib wey si uu ogaado maa lahu wamaa calayhi xuquuqda gabadha uu guursaday ay ku leedahay iyo asagu xaqa uu ku leeyahay xuquuqdu siday ugu kala caddaadaan maxaad ku leedahay gabadhan aada guursatay iyaduse maxay kugu leedahay oo xuquuqa si maragtaa uu ogaado sidaas oo kale axkaamu طalaaq inuu barto waajib wey qeybaha khuseeya yacni dalaaqa waxyaalaha gurigu uu ku burburayo ama nikaaxu uu ku baaba'ayo oo haweeneydu ay kaaga furmayso iyo waxyaalaha aysan kaaga furmi karin inuu qofku kala barto waa waajib waxaa dhici karta gabadhi inaad iska qabtid ayna dhici karto inayba kaa furan tahay gurigana ay kugula nooshahay ood la jiifanayso la mucaamalaynayso sharciyanna ay kaa furan tahay ood ku dhawaaqday erayo keenaya furiin adigana jaahil aad tahay jahligaasna qiyaamaha ama aakhiro jahli lagugu cudur daarayo oo ilaahay hortiisa cudurdaada aada uga helayso ma ahan liannahu cilmigiiyaa meel walba yani mutawafir ah cilmigiiyaa meel walba yaalla adiga yaa jaanis siin waayey cilmiga adduunyadiina jaanis aad siisay cilmigiina waad u diiday jaanis inaad siiso markaas waxay ka mid tahay waxyaalaha qofku naftiisa uu ku dayacayo ayay ka mid tahay marka eh, cilmigan fiqiga waxyaalaha cibaadada mucaamalada nikaaxu qaybaha ay ku xiran yihiin in la barto oo waajib gaaro wاlkifaa'iyu wاlwujuubu waajibu waajibkaas waa alkifaa'iyu ee si guud loo nisbeeyey waajib si guudana waa jiraa oo si guud waxaa loola jeedaa waa cilmi haddii bulshada qeyb ka midaho ay barato inta kale dembigii uu ka dhacay haddii laakiin la wada dayaco kulli ummaddu ay wada dambaabayso waajib kifaa'iya fii maa huwa waajibkan kifaa'iga ahi fii maa shay ayuu ahayd shaygaasoo saada ka siyaaday calaa daalika alcilm cilmiga aanu soo sheegnay wixii ka badan waa waajib kifaa'iya cilmiga aanu soo sheegnay maxaa weeye waa wixii cibaadadu ay ku xihan tahay beecu uu ku xihan yahay nikaaxu uu ku xihan yahay wixii ka badan oo faahfaahin ah ilaa buluuqi darajati اlfatwa darajada jawaabidda gaariddeeda ilaa laga gaaro kaas waxa weeye waajib kifaa'iyagu qofku inuu cilmiga iska sii siyaadsado ilaa uu ka gaaro mufti inuu noqdo mufti dadka u jawaaba oo mas'alo walboo la weydiiyo ka jawaabi kara ilaa darajada inuu gaaro qofku waajib khaasa kuma aha laakiin bulshadii waa in laga helo dad darajadaas gaaray darajadaas dad gaaray waa in bulshadii laga helo bulshadii meel ku wada noolba oo magaalo ku wada noolba waa in laga helo qof mufti ah oo darajatulfatwa gaaray haddii laga waayo qof mufti ah bulshadii magaalo isla deganba waxay dayaceen waajib si guud u wada saarnaa ayay dayaceen marka kaasina waxaa weeye waajib kifaa'iya walwujuubu waajibkii waajibkaasu alkifaa'iyu si guud loo nisbeeyey wa huwa waajibka kifaa'igu fii maa ladikii ayuu ahaaday zaada calaa dalika alcilm cilmigaas cibaadada ku ansaxayso wixii ka siyaadaah in la barto ilaa buluuqi darajati اlfatwa darajada jawaabidda gaariddeeda ilaa laga gaaro ilaa qofku mufti uu ka jawaabo wax walba uu ka noqdo kaas waxa weeye ummaddii qeyb ka mida ah. hadday uu istaagto inta kale dembiga waa ka dhico wanadbu sunnagu waa cilmi in la barto ay sunno tahay oon laysku cadaabayno wa huwa nadbigu sunnada fii maa shay ayuu ahaaday shaygaasoo ziyaadada ka siyaaday calaa daalika alfatwa darajadii jawaabidda wixii ka sii badanna in la barto waa iska sunno waajib ma ahan oo qofku inuu darajadii muftiga darajo ka sarreysa inuu sii gaaro maalan darajadaa ka sarreysa muftida maxay tahay inuu maalan uu u dallaco qof mujtahida inuu noqdo mujtahid inuu noqdo oo asaguba kitaabkii iyo sunnihii cilmi kala soo dhex bixi kara inuu noqdo heerka inuu gaaro qofku inuu barto waajibkumaaha laakiin waa sunno qofka ilaahay u furo qofka ilaahay u furo waa sunno wax ziyaadada qofku inuu sameeyo marka halkaa waxaanu ka ogaanay cilmigan xalaasha iyo xaaraamta ku saabsan ee fiqhiga la yidhaaho mar waa waajib cayni ah marna waa waajib kifaa'i ah marna waa sunno marka waajib cayniya uu yahay oo shaksi walba uu gaar waajib ugu yahay waa wixii cibaadadaada iyo beecaaga iyo nikaaxa uu ku xiran yahay waajib kifaayi oo bulshada qeyb ka mida ah inay bartaan laga rabana waa wixii ilaa darajo mufti in laga gaaro marka la leeyahay waa sunna waajib ma ahan waa iska ajir ajir badsina waa wixii ilaa darajatulfatwa wixii ka sarreeya ilaa qofku uu ka gaaro heer inuu noqdo mujtahid uu noqdo wanisbatuhu nisbatu cilmi اlfiqhi cilmigan fiqhiga barbardhigiddiisa ilaa saa'iri اlculuum culumta baaqigeeda la barbar dhigo culumta kale sida naxwaha balaaqada oo kale siirada oo kale culumtaas haddii la barbar dhigo almugaayaratu khilaafid wey lahaa culumta kale uu khilaafsan yahay cilmigan fiqhiga iyo cilmiga naxwaha iyo tafsiirka iyo xadiiska yacnii siduu u hadlayo cilmigan fiqhiga culumta kale waxbuu ku khilaafsan yahay waxbuu ku khilaafsan yahay leannu tusaale ahaan naxwuhu kama hadlo maxaa waajiba maxaa sunnaa maxaa xalaala maxaa xaaraam siirada markii laga sheekeynayana nebiga calayhi salaatu wasalaam waa axdaastii iyo dhacdooyinkii iyo sifaadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin lagama sheekaynayo loomana alifin maxaa xalaala maxaa xaaraam maxaa sunnaa maxaa karaahiye ah marka asagu habka uu u hadlayo xalaal iyo xaaraam iyo karaahiye iyo nidaam gaar uu u hadla uu ka sheekeeyaa cilmigan fiqiga oo culumta kale khilaafsan wa fadluhu fadlu cilmi اlfiqhi cilmigan fiqhiga fadligiisa iyo darajadiisuna fawaqaanuhu sarayntiisa wey calىa saa'iri اlculuumi culumta baaqigeeda uu ka sarreeyo haddii lagu weydiiyo lagu yidhaaho wax darajaaya fadli cilmigani ma leeyahay cilmigani darajo wuu leeyahay bal culumta kaleoo la barto isagaaba ka sarreeya culumta naxwihii iyo yacni aada baran lahayd balaaqadii iyo sarfigii iyo culumtaas aada baran lahayd isagaaba ka darajo sarreeya lannu isagu waxaaba ku xiran cibaadadii ilaahay cibaadadii ilaahay aada caabudi lahayd ayaa isaga kaaga xihan xalaashii iyo xaaraamtii barashadoodii ayaa isaga kaaga xihan marka isagu uu ka sarreeyaa culumta kale waadicuhu waadicu cilmi alfiqhi cilmiga fiqhiga kii dejiyey oo ugu horreeyo kitaab ka qoray hum kuwaas waadiciinta ahee dejiyey al-a'immatu imaamyaalkiiu imaamyaalkaasuu almujtahiduuna ee dadaalay cilmigan yaa dejiyey fiqhiga cilmigan fiqhiga hore aan u soo qaadanay istimdaadkiisa iyo meesha uu ku tiirsan yahay istimdaadkiisa waxaan kusoo qaadanay wuxuu ku tiirsan yahay kitaabka iyo sunnaha nabiga salى اllahu عalayhi wasalam iyo ijmaaca iyo qiyaaska afartaasuu ku tiirsan yahay laakiin markii la yidhaaho yaa kitaab ka qoray oo si khaasa kitaab uga alifay waxaa kitaab ugu alifay a'imadii mujtahidiinta ahaa oo dadaalay sida abi xaniifa imaam maalik imaamu shaafici imaam axmed ibnu xambal culummadaasa ugu horeeyey wax yacni tadwiiniya oo isku dubarida cilmigan fiqhiga ah iyagoo iyaguna ku tiirsan kitaabkii iyo sunnihii nabiga salى اllahu calayhi wasalam wawaadicuhu waadicu cilmi اlfiqhi cilmigan fiqiga kan dejiyey hum waadicuunta dejiyey al-aimatu imaamyaalkiiu imaamyaalkaasoo almujtahiduuna ee soo dadaalay culmadaasaa dejiyey addahaara haadihi midani axkaamu dahaara waa dahaaradii axkaamteedii sheekhu wuxuu soo dhammeeyey muqadamadii ama hordhici kitaabka ayuu soo dhammeeyey halkan sheekhu wuxuu ka guda galay maqsuudkii iyo ulajeedadii kitaabka loo dejiyey maqsuudku wuxuu ahaa in lagu barto axkaamta iyo cibaadaadka lagu barto axkaamtu marka waxay u qaybsantaa afar qaybood sida horeba aan usoo qaadanay waa cibaadaadka iyo beeca iyo nikaax iyo jinaayaad afartaasi u qaybsamay wuxuu sheekhu ugu soo hormariyey cibaadaadka axkaamtoodii in la barto cibaadoodkoodiina weliba cibaadadu aqsaam weye cibaadaadka qeybaheedu wuxuu ugu soo hormariyey dahaarada in la barto leanna waxaa weeye salaadu ma jirto haddaysan dahaaro jirin dahaaro haddaysan jirin salaadu ma jirto salaadu ma ansaxayso haddaysan dahaaradu kuu ansixin walidaalika waxa weeye miftaaxu salaa addahaara salaada furaheedu waa dahaarada marka dahaarada sidaas ayuu sheekhu uu usoo hormariyey wuxuu yihi sheekhu addahaaratu dahaarada luqatan min luqatin xagga luqada carabiga annadaafatu nadaafada wey iyo wاlkhuluusu ka saafi noqosho min aladnaasi wasakhyaalka iyo qurunyaalka laga saafi noqdo xisiyatan mid la dareemayo la arkayo kaanad ahaataya adnaasaas wasakhyaalkaasi wax la dareemayo la arkaya ha noqdeen wadaalika kalanjaasi nijaasiyaalkii oo kale oo laga daahir noqdo aw macnawiyatan ama waxyaalo wasakhee macno loo nisbeeyey ahaatiya oo ishu aysan qabanayn laakiin wax macnaahoo la fahmi karo ah oon la arki karin wadaalika kalcuyuubi ceebaha oo kale in daahir laga noqdo wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala waxyaalihii sharaxa lagu sheegi jiray uu matniga ku qoray horuna sheekhu usoo sheegayo waxaan doonaya uu yidhi in yacni dadka mucalimiinta ah ee dadka waxbaraya culayska inaan ka fududeeyo wixii sharax laga soo diyaarin jiray matniguba ku soo qoray yani sheekhu wuxuu rabaa inuuna kala baro dahaaradu waxay u qeybsantaa laba qaybood dahaara luqawiya oo dahaara sharciya dahaaro sharci ah iyo dahaaro luqawi ah dahaarada luqawiga waxaa loola jeedaa yacni luqa ahaan inaad barato dahaaro maxaa la yidhaha xagga luqada carabiga waa sharcigii gooni wey sharcigu wuxuu dahaaro u yaqaano waan ku tegi doonaa laakiin macnaha dahaarada xagga luqada carabiga ayuu marka horena barahayaa sheekhu addahaaratu dahaaradu luqatan min lugatin xagga luqada annadaafatu nadaafadu dahaarada luqada carabiga intaan sharciga islaamka la gaarin waa inuu qofku iska nadiif yahay jirkiisu inuu nadiif yahay dharkiisu inay nadiif u yihiin guriga uu joogaa uu ku nool yahay inay nadiif yihiin nadaafadaasoo wixii wasakh iyo qurun soo qurmaya oo dhan inuu nadiif uu ka yahay kaas weeye luqada carabi laakiin nadaafadda dahaarada xagga sharciga waa noo iman doonta wixii sharciga lagu yahay dadka marka inta badan middaan luqadii yaqaanan nadaafada yacni dahaarada sharciga dadka kutubta akhristay uunbaa yaqaana laakiin dahaaro dadku waxay u yaqaanaan midda luqada ah oo tii sharciga aan ahayn oo ah qofku inuu nadiif iska yahay waxaa dhici karta gurigu inuu kuu carfayo oo salligu kuu carfayo haddana uu nijaas yahay xagga sharciga way dhici kartaa leannu farqiga u dhexeeya dahaaradu waxay luqada u taqaan iyo wax sharcigu u yaqaano farqiga u dhexeeya waxaa dhici karta derintii aad ku tukanaysay inaysan wax wasakha lahayn wax quruna aysan lahayn oo caraf iyo udug iyo nadiif ay ku tahay laakiin haddana nijaas ay tahay oo lagu tukan karo ayaa dhici karta لأنه farقiga u dhexeeya dahaarada xagga nadaafada oo luqada ah iyo midda sharci wuxuu u yaqaan sheekh wuxuu kuu sheegay agga luqada dahaara wa الdahaaraةu luqaة luga xagga luqada الnadaafaةu waa nadaafada iyo wاlkhuluusu ka saafi noqosho min aladnaasi wasakyaalka laga saafi noqdo wixii wasaqa oo quruna oo nadiif laga noqdo waa xagga luqada wa dahaaro loo xisiyatin mid dareen loo nisbeeyo o la arkayo kaanat ahaataya aladnaas waxyaalaha wasakda wax la arkayo noqdanaa wadaalika kalanjaasi nijaasiyaalka oo kale wax ishu ay qabanayso ha noqdaan sidii nijaasta oo kale oo nadiif laga noqdo dahaarawe aw amase macnawiyatan ama mid macno loo nisbeeyey wasakdu ha ahaato dahaarada xagga luqada waxaa lagu yidhaha wax la arkayo oo nadiif laga noqdo quruna ama wax macno ah oon la arkayn laakiin wasakh ah in nadiif laga noqdo maxaa ka mida ah wasakda aan la arkayn wadaalika kal cuyuubi ceebaha oo kale ceebaha maxaa loola jeedaa yacni waxaa ka mida ah ceebaha alcuyuubu sharciya waxa sharcigu ceeb u yaqaano kalxiqdi in qof muslima xaasidnimo iyo xiqdi caloosha iyo qalbiga aad ugu qaado oo kale walxasad qof muslima inaad xaasido oo kale walkibri khalqiga ilaahay addoommada ilaahay inaad iska weynaysiiso oo iska kibro waa ceeb oo sharcigu ku amrayo inaad ceebtaas nadiif ka noqoto laakiin weli waxaanu ku jirnaa dahaaradii xagga luqada tii sharciga maanaanu gaarin dahaaradii xagga luqada ayaan weli ku jirnaa waxyaalaha xasadkaa oo xasadkii iyo xiqdigii waxaa caloosha ku jiray xaasidnimada wax ishu qabanayso ma ah wax ishu qabanayso ma ah waa wax macnawiya oo adiga caloosha iyo qalbiga kaaga jira taa nafteeda waa in laga daahiro layska ilaaliyo waxaa ka mid a ah alcujbi wariyaa ceebaha yacni in laga daahir noqdo mar walbaba ay muhim tahay eh, cujbiga inuu qofku isla yaabo oo iscajab geliyo iraa dadka adaaba ugu cibaado wanaagsan adaa ugu akhlaaq fiican adigaa ugu cilmi wanaagsan cujbigaasi waa xaaraan wariyaa istusiskoo kale waa ceeb mar walbaba qofku inuu nadiif ka noqdo ayaa waajiba acmaashaada khalqi aan waxba ku haynin inaad isku tusto walbukli bakhiiltinimada oo kale waxaas oo sharciga agtiisa aan ku fiicnayn oo dhan in nadiif laga noqdo dahaara luqawiya dahaaradii xagga luqawi in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutadahiriin ilaahay jala jalaalu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu jecel yahay dadka toobad keena iyo kuwa isdahira ilahay wuu jecel yahay jala jalaalu wa sharcan min sharcin xagga sharcigana dahaaradii sharciga haddaan baranayno xagga sharciga dahaaro waxaa leehi ficlu maa shay samayntiis shaygaasoo tatawaqafu calayhi shayga dushiisa ay ku taagan tahay ibaaxatun bannayntu ay ku taagan tahay sharciga dahaaro waxaa lagu yihaha inaad samaysid wax ay bannaanaasho ay kaaga xidhan oo haddaadan shaygan samayn kuma banaanaanayo shaygan dadan kan samey maxaa ka mid a ah? tusaale ahaan weyse oo kale waxbaa kaaga xiran inaad weyse qaadato waxaa kaaga xiran ibaaxo in salaada kuu banaanaataa kaaga xiran leanno salaad ma kuu banaanaanayso adigoon weyse qaadanin weyse marka maxaan leenahay dahaaraa la yidhaha wixiiba ibaaxa ay kaaga xiran tahay oo wax kuu bannaynaya dahaara la yidhaha sida weyseqaadkii oo kale nijaastii oo kale in layska mayro isagana maxaan leenahay waa طahaaro leannu nijaasta inaad iska mayrto waxbaa kaaga xiran waxa kaaga xiran maxay tahay ibaaxo salaadii kuu banaanaan mayso adigoo nijaastii iska dahirin marka sheekhu wuxuu ku yihi xagga sharciga dahaaro waxaa la yidhaha ficlu maa shay samayntiisii shaygaasoo tatawaqafu calayhi shayga ibaaxatun banaanaashadu ay ku taagan tahay waxay kaaga xiran tahay banaanaasho in la sameeyo oo salaadii aysan kuu bannaanaynayn shaygan inaad samayso maaha walow kaanat ilibaaxatu banayntu haba ahaato min bacdi اlwujuuh wejiyaalka qaarkoodba banayntu ha ahaato banayntu wuxuu ku yihi sheekhu haba noqoto wejiyaalka qaarkood ama noocyada qaarkood ilaan leanna waxaa jira dahaaro naaqisa oo wax walba aadan ku banaysan karin laakiin qayb ka mida ah aad ku banaysan karto maxaa ka mid ah dahaarada naaqiska ah oo wejiyaalka qaarkood ay kuugu banaanaan karaan laakiin wax walba aysan kuugu banaanaan karin waxaa ka mid a booraysiga booraysigu waa qeyb ka mid a dahaarada laakiin haddana wax walba booraysiga kuuguma banaanaan karo leannu booraysigii kuma tukan kartid laba salaadood oo waajib ah laba salaadood oo waajiba ah kuma dukan kartid marka kaasi muxuu soo geli walow kaanat ilibaaxatu banayntu haba ahaato min bacdi اlwujuuh wejiyaalka qaarkood bannaynta haba ahaato wax walba kuma furaanayaan sidii weysaqaadkii wax walba ayuu wuxuu kaaga dhigaya mubaax salaadii laba farad toban farad oad ku dukan jirta weysaqaadka laakiin booraysigu waxa weye min bacdi اlwujuuh wejiyaalka qaarkood ayuu kuu bannayn aw amase hawaabun ama waxaa kaaga xiran abaalmarin abaalmarintaasoo mujaradun ee la dhartiray ama dahaaro waxaa la yidhaha wax ajir uun uu kaaga xihan yahay bannaanaansho iyo kaagama xiree ee walba wax way kuu bannaanaayeene laakiin waxaa kaaga xiran inaad ajir hesho bis ayaa kaaga xiran maxaa ka mid a ah middaas dahaarada noocaas dahaarada noocaas waxaa ka mid a ah alwuduu wuduuء اlmujadad weyse qaadka lasoo cusboonaysiinayo ayaa halkaas soo gelay adigoo weyse qaba maxaa sunnaa abaar markaad joogto weysada haddana inaad iska cusboonaysato duhurkiiaad ku tukatay weysadii duhurka casirkii kuu dhowran weysadii duhurkii hadday casirkii kuu dhowran tahay waxaa sunnaa casirkii ina iska weyse qaado tajdiid ulwuduuc weyseqaadkao la soo cusbooneeyo ayaa la yidhaha weysadaa marka aad soo cusbooneynayso ma waxaa kaaga xiran banaanaasho banaanaashu kaagama xihan laakiin waxaa kaaga xiran ajir dheeraadaad raadsanayaan waa iska ajir raadis waa dahaaro aada ajir ku raadsanaysid laakiin ma aha dahaaro ay wax kaaga xiran yihin aw amase hawaaban ama abaalmarin ay ku taagan tahay abaalmarintaasoo mujaradun ee la dhartir wasaa'ilu dahaarati wa maqaasiduhaa haadihi tani wasaa'ilu dahaarati dahaarada waxyaalihii lagu gaarayay wa maqaasiduhaa maqaasidu dahaara dahaarada ulajeediyaalkeedii halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu nagu baro wasaa'ilu dahaara iyo maqaasidu dahaara iyo wasaa'iluulwasaa'il dahaaradu waxay iska leedahay maqaasid wasaa'il iyo wasaa'ilulwasaa'il saddexdaa shay ayay dahaaradu iska leedahay maqaasid ulajeedooyin iyo wasaa'il iyo wasaa'ilulwasaa'il saddexdaa shay dahaaradu iskale marka tarjamadan sheekha uu cinwaan ka dhigay wasaa'ilu dahaara dahaarada waxyaalihii lagu gaari lahaa iyo wa dahaarada ulajeedooyinkoodii oo wixii sharxu uu sheegi jiray matnigu ka dhigay sheekh wixii sharxuu sheegi jiray si ay kuugu fuudaato matnigu usoo qaado dhammaan sheekha marka inoo sheegi doona lidahaarati dahaarada waxaa u sugnaaday arbacu wasaa'ila afar shay oo lagu gaaro dahaaradu waxay iska leedahay afar shay ee lagu gaaro ay dahaaradu ay iska leedahay iyo wa arbacatu maqaasida iyo ulajeedooyin afara ulajeedooyin afarana dahaaradu way leedahay afar shay oo dahaarada iyaga lagu gaaro oo loo kaalmaystana way leedahay dhammaan sheekhaa inoo sheegi doono fal wasaa'ilu waxyaalaha lagu gaaro dahaarada hiya wasaa'ilka dahaarada lagu gaaro almaau biyihiigu iyo waturaabu caradi iyo wadaabiqu kii wax saafigaraynayo iyo waxajarulistinjaa dhagaxii istinjaa afartaasa waxaa la yidhaha wasaa'ilu dahaara afartii lagu gaarayay dahaarada leanno afartan ayaa dahaarada loo adeegsadaa markaad rabto nijaaso inaad iska mayrto ama aada weyse qaadato maxaad adeegsana macaanaad adeegsanaya iyo saliid iyo subag maya biyow biyo wey waxaad adeegsanayso marka biyihii maxay noqonayaan wasaa'il lidahaara waxaad dahaarada ku gaaraysa carada nafsadeeda mararka qaara dahaarada lagu gaaraa oo wasaa'il ay noqotaa markii biyaha aada weyso ama jirkii aad ka xanuunsan tahay nabra iyo ay kaaga yaalaan oo biyihii aada uga baqayso markaas carada maxay noqone wasaa'ilu dahaari ka mid noqone wadaabiq midka wax saafi garayna daabiq maxaa loola jeedaa haragga ama jildiga neefka yacni laga bixiyey haragga neefka laga bixiyey markaan doonayno inaan daahirino see u daahirinayno in biyo keliya lagu dhex rido lagu dhaqo saa kuma daahir u waa inaan ku samayno daabiq magdiyeyn ama saafi garayn waxyaalo kulul oo sidii basbaas oo kale ah oo wasakhda ka dhuuqaya geed la yidhaaho yacnii eh, qarad la yidhaaho ayaa inta lasoo guro ayaa la saaraa maqaarka lagu saaraa marka waa wax xiriif ahoo kulaylu le uu gubaaho xayrta iyo qashinka iyo waxayaasoo dhan uu maqaarka ka nadiifino marka daabigaas magdiyeynta maqaarka shayga lagu magdiyeynayo ama lagu saafigaraynayo waa nooع isagana ka mida waxyaalaha dahaarada lagu gaaro maqaarada ayaa lagu dahiraa waxyaalahaas qeybta afraadna waxaa weye waxajar اstinjaa dhagaxa istinjaa haddaad doonayso biyihii adigoo haysta ayaa wixii saxaradii iyo kaadidii kaa timid dahaaradoodii waxaad ku gaari kartaa dhagaxii adoo biyo haysta xataa sida kutubta hore aanu kusoo qaadan jirnay laakiin sida fadliga badan waan soo baranay sida fadliga badan waa aljamcu bayna almaaءi wاlxajar in la kulmiyo biyihii iyo dhagaxii sida fiican sidaas wey marka halkan waxaan ka ogaanay waxyaalaha dahaarada lagu gaaro afartaa inay yihiin biyaha carada iyo magdiyeynta iyo dhagaxa istinja wa inamaa in kale maahana yudahiru lmaau biyuhu waxbuu dahiraa mid miduu rabaa inuu u sharxo biyuhu waxbay dahiraan idaa kaana huwa almaa biyuhu hadday yihiin muطlaqan mid la idlaaqay oo aan magac kale la daba dhigay biyuhu hadday yihiin biyo la idlaaqay oon magac kale la daba dhigaynin markaasaa dahaaro loo isticmaali kara maxaa baxay biyihii haddaan muطlaq ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye haddii qof la weydiiyo la yidhah war waxaan weelka ku jira maxay yihiin waa inuu dhihi karo waa biyo oo magac kale usan raacsiinin laakiin haddii biyihii magac kale la daba dhigay tusaale ahaan biyihii waxaa lagu daray barax caano yaraa lagu daray dhowr dhibcood oo caano ah ayaa lagu daray qofkii haddii la yidhaha waxaa maxay yihiin muxuu leeyahay waa biyo caana lagu daray oo baraxa ah. magacii waa isbedelay soo ma aragta haddii magacii biyuhu isbedelaan waxba laguma dahiri karo ama biyihii rinjiyaa lagu daray laguma astajoon karo laguma dahaaro qaadan karo leannu magacoodi waa isbedelay magac rinjiyay qaatee marka biyuhu haddiiba magac kale ay yeeshaan waxba ma dahiri karaan waa in biyo uun magaca lagu idlaabo wa turaabu wa inamaa in kale maahana yudahiru turaabu caradu iyaduna waxbay dahirtaa idaa kaana turaabku caradu hadduu yahay khaalisan mid saafi ah hayra mustacmalin mid la isticmaalay kayrkiis hadduu yahay carada iyadana waxaa shardi ah marka ay wax dahirayso idaa kaana khaalisa inuu saafi yahay waa shardi saafi la yihi maxaa baxay haddii lagu daro shamiito ama lagu daro yacnii bur iyo waxyaalo la mida ah carradii ay ku qasan yihiin dee caradaas laguma booraysan karo carradu waa inay saafi tahay sida kutubta hore aan kusoo qaadan jirnay hayra mustacmalin mid la isticmaalay keyrkiina u yahay caradaas waxaa kaloo shardiga marka lagu booreysan karo waa inaan la isticmaalin caradu maxay mustacmal ku noqon kartaa horaan usoo baran jir way ku baran noqon kartaa maa tanaahara wa caradu markii wixii wejigaaga ka daadanaya markaad wejiga carada ku booreyso inta wejiga ka daadatay wa goonina u soocmay kaas mustacmala la yidhaha mar kale laguma booreysan karo inuu gooni u socmo waa shar maxaa baxay waxaa baxay meeshii aad ku booreysanaysay carradii aad ku booreysanaysay qeybtii wejigaaga ka daadanaysay ayaa dhulkii aad ku booranaysay ayay ku daadatay markaas isku dhex yaaceen caradii wejigaaga ka daadatay iyo caradii dhulka ti oo isdhex gashay haddana mar kale meeshii waad ku booreysan karta waad ku celin karta casirkii haddana isla meeshii waad ku booreysan karta maqribkii isla meeshii cishihii isla meeshii caradu waxay mustacmal ku noqon kartaa idaa tanaahara markuu wejigaaga ama xibnahaaga uu ka daato watamayaza goonina uu u socdo bis markaas mar kale yani booraysi dambe laguma samayn karo qaybtaa gooni u baxday laakiin wixii carada kaaga daatay gooni maaragtaa uso maalan waxaa soo gelaya tusaale ahaan bacmadow bacmadowa carro ku soo shubatay waxaa rabtaa inaad ku booraysato bacmadowgii carradii wejigaaga ka daadanaysay gacmadowdii carada kale ku jirtay ayuu ku dhex daatay wixii wejigaa ka dhex daadanaya caradaas hadhow duhurkii haddaad ku booreysatay gacmadow kaaga jirtay wejigiina uu ku daatay ama gacmihii wixii ka furna ay ku daateen casirkii iyo maqribkii iyo cishihiima ku booreysan kartaa caradaad gacmadow ku jirta ya jawaabtu waa haa lanna waxaa weeye caradan wejigaaga ka daadatay gooni uma soocmin laakiin middii kaleoo bacmadowda ku jirtay ay ku dhex qaasantay marka maanta o dhan waad ku celcelin kartaa bacmadowga wixii ku jira casrika waad ku booraysan kartaa doorka waad ku booraysan kartaa ceshiga waad ku booraysan kartaa maqribka waad ku booraysan kartaa lanno tamayusa shardi ah wuxuu gooni u baxaa waturaabu caradiina wainamaa in kalmaanayo yudahiru turaabu caradu waxbay dahirtaa idaa kaana khaalisan hayra mustacmal hadduu yahay khaalis saafi hayra mustacmal mid la isticmaalo hayrkiisa waddaabiqu wainamaa in kalmaanayo yudahiru addaabiqu midka wax saafigaraynayo maqaarka saafigaraynaya isaguna waxbuu dahiraa idaa kaana hadduu yahay daabiqu xiriifan mid wax laxwiya hadduu yahay mid wax laxwiya maxaa loo yani wax basbaas oo kale ahoo wixii dhuuqi karaa qurunkii maqaarka iyo markii lagu daadiyo waa inuu dhuuqi karo oo maqaarkii iyo xayrtii iyo wixii meesha inuu ka jari karo mid laxwiyo oo xoogaa kuleyl yarya sida basbaaska oo kuleylka lagama wado kuleyl daba kuleylka basbaaska oo kale wey geedo noocaasa wuxuu waa inay yihiin waxa maqaarka lagu saafi garaynayo wadaabiqu midka wax saafi gareeya isaguna waxbuu dahiraa idaa kaana xiriifan mid laxaw leh laxaw hadduu leeyahay xoogaa sida basbaaska oo kale uu xanuunjinayo meesha yanzicu mid siibi kara hadduu yahay fadalaati اljildi maqaarka dheeraadyaalkiisa wixii maqaarka dheeraadka ah oo dul saaran wadalika kalqaradi geedka magdiyeynta la yidhaha qaradi geedka magdiyeynta waa geed caleemihiisa markii lasoo guro oo maqaarka lagu daadiyo biswo wixii qurunahoo ku jiroo dhan waa ka baabiinahay kalqarad geedka qaradka la yidhaha oo kale wadarqi طayri xaarshimbireedka oo kale xaarshinbireedku cajiib uu leeyahy maqaarka haddii inta xaarshinbireedka lagu daadiyo korkiisa lagu daadiyo ur dambe iyo qurun dambe maqaarkaa lagu arki maayo khusuusiyuu leeyahay gaara xaashimbireedka haddii waayahay su-aasha meesha taagan waxaa weeye xaashimbireedkii waaba nijaas see wax u dahiray see wax u dahiray waaba nijaas waxaa kaloo su-aasha meelka meesha iman karta ka mid a ah geedkan qaradka laleeyahay nafsadiisa oo caleemihiisa laleeyahay maqaarkan lagu daadiyo waa sidii basbaas oo kaleo wuxuu jiidahaya o xayrta iyo wasaqdi waxaasuu ka saafigarayn laleeyahay isaga naftiisii sow dhiiggii maqaarka iyo ma taabanayo oo geedkii wixii islama nijaasoobay xaarshimbiraadse see wax loogu dahiriyo maqaarka inta lagu fidiyo ma horaa looga tukanaa hadhow markuu qallajiyo de kutubta horaan kusoo baranay masalada ogaada waxaan waxaa loogu talagalay keliya dheecaanka iyo xayrta iyo urka iyo qarmoonka inay ka qallajiyaan maqaarka laakiin markaad doonayso inaad ku tukato dahaaradii wax kale usii dhiman waxa u dhiman maxay yihiin mayr baalkan biyaad ku mayr ka thawbi almutanajis mara nijaasooday xukunkeedu yeelana markaas markaas maqaarkii waad marine biyaad marine biyahaas markaa mariso ku daahirso markaa kabacdi allahu akbar ad ku tukani yani macnaheedu ma aha xaar shimbireedaa lagu daadiyey allahu akbar ma ahan macnaheedu taas loolama jeedo wadarqi dayri xaar shimbireedkii oo kale waxajaru اlistinjaa wainamaa yudahiru xajaru اlistinjaa ya yanzicu waa inuu siibi karo fadalaati اljildi maqaarka dheeraadyaalkiisa iyo cufuunatahu urkiisa cufuunata اljildi maqaarka urkiisa iyo qarmoonkiisa waa inuu meesha ka baabi'in karo ka suulin karo wadalika alqaradi geedka qaradka la yihah darqi tayr xaarshinbiraadkii wa xajaru listinjaa dhagaxa istinjuhu isaguna waxbuu dahiraa wa inamaa yudahiru xajaru listinjaa dhagaxa istinjuhu waxbuu dahiraa idaa kaana dhagaxa istinjuhu hadduu yahay daahira dhagaxa istinjaha maxaa shardi ah inuu daahir yahay dee dhagax isagiiba saxara ku taallo adiga hortaa la nijaaseeyey ama maaragtaahay eh, dhiig iyo kaadi iyo matag iyo wuxuuna anwaacda ka mida nijaasta ay nijaaseeyeen ma isticmaali karti kuma dahaaro qaadan karto qaalican hadduu yahay mid wax fujin kara mid wax fujin kara waa inuu yahay haddana hadduusan qaalic ahayn oo lasij uu yahay lasij lasijka waxaa la yidhaha ashyaada markaad meesha ku taabatid meeshiiba ku simbirraxanaysa ma wax kaa fujin kara sida maalan dhaladii dhalo haddaad tiraahid oo dhaladoo iyadoon jabnayn oo sideeda ah haddaa tiraha saxaran isaga tiri ka war dhaladii waxay kugu sii hadlaynaysaa leanna wax sibsibow markaad maqaarka meeshii saartidba waa ka sidbanaysaa meeshiiyo wixii un bay kugu sii hadlayn wax fujin kara ma aha waxaa kaloo shardi ah hayra muxtaram mid la xushmeeyey hayrkiis waa inuu yahay shayga lagu isinjoonayo shayga lagu sujoonaya dee dhagax kaliya dhagaxa tusaale un baa loola jeedaahe dhagax shardi ma ahan alwaaxiyaa la mida qoragiyaa la mida baakadiyaa la mida wax walba un daahiro wax fujin kara waa lagu istijoon kara kaasoo hayra muxtaramin mid la xushmeeyey keyrkiisa waxaa kaloo shardiya ah, inaan shaygan uusan xushmad lahayn shayga aad ku istinjoonaysid wax sharcigu xushmeeyey waa inuusan ahayn maxaa baxay haddaad kitaab cilmiyu tiraa warqadan ka dilaacsanoo waa ku istijoona xaaraan ku dhacday xaaraan ayaad ku dhacday kitaab cilmiya ayaa tiri warqadan ka goosana waa ku istinjoona xaaraan lama ogolo waxeelaa noocaas oo kale ah ama waxaa tiri rooti oo kale xabad rootiyaan ku istinjoona waa xaaraan wey waa wax ilaahay ugu talagalay cunto ama dacaam loogu talagalay ayaad waxaad u isticmaashay nijaas inaad ku suuliso waa xaaraan shayga aad ku istinjoonayso waxaa shardi ah inuu daahir yahay qaaliciyo wax fujin karo hayra muxtaram inaan la xushmayn ama alawaani weelashii weelashiiuu rabaa sheekhu inuu halkan uga hadlo weelashan halkan waxaa ka bilaabanaya wasaa'il ulwasaa'il ayaa noo bilaabanaya ashyaada loo yaqaan hadda maxaan ka soo baxnay afar shay oo la yidhaha wasaa'ilu dahaara dahaarada wixii lagu gaaray afartaa shay way noo dhammaadeen iyo shuruudahoodii waa biyaha iyo carada iyo daabiqa iyo dhagaxa istinjaa afartaas waxaa la yidhaha wasaa'ilu dhahaar waxaan gelaynaa wasaa'ilu lwasaa'il ama alawaani weelashii iyo walijtihaadu dadaalkii aladii dadaalkaasoo huwa dadaalku badlu lmajhuud badlu lmajhuudi tabarta bixinteedii ah tabarta inta dadaalkaaga bixintiisa ah fii taxsiili اlmaqsuud shayga loo qasdaayo xasilintiisana inta tabarta lagu bixiyo ah fahuwa fahumaa labadaasi oo weelasha iyo dadaalka min wasaa'ili اwasaa'il waxyaalihii dahaarada lagu gaari jiray kuwii lagu sii gaari jiray ka mid yihiin ama alawaani weelashii iyo walijtihaadu dadaalki alladii dadaalkaasoo huwa isagu waa bedlu tabarta bixinteeda inta tabartaada inaad bixiso ah iyo awooddaada inaad bixiso ah fii taxsiili اlmaqsuudi shayga loo qasdaayo xasilintiisa oo dadaal lagu bixiyo ah fahumaa labadaa shay min wasaa'il اlwasaa'il waxyaalihii dahaarada lagu gaari jiray kuwoodii lagu sii gaari jiray ka mid ah. wuxuu ku yihi sheekha labadan shay weelasha weelasha maxaa loola jeeda yacni weelkii biyihii de wuxuu u baahan yahay biyihii weel biyihii naftoodii weelay u baahan yihiin lagu shubo weelku sharci ahaan maxaa loo yaqaan wasaa'il اlwasaa'il oo weelka biyuhu ka mid yahay leanno biyaha naftooda maxay ahaayeen wixii dahaarada lagu gaarayay biyihii yaa asna lagu sii gaaraa weelku weelkii asna usii baahan daharadu maxay u baahneed biyo biyuhuna maxay usii baahan yihiin weelay u baahan yihiin marka wasaa'ilu wasaa'ilu noqonaa weelku dadaalkana maxaa loola jeedaa asagana ijtihaadka ijtihaadka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye laba weeloo biyo ay kugu jireen ayaa waxaa kaa shaki galay kolley labadan weel midna daahiru ku ahaa biyaha ku jira midna biyo nijaasoobay ahaayeene kii daahirka iyo kii nijaasaad kale garan weyse labadiiba sharcigu muxuu ku leeyahay dadaal bix fikir astaamo iyo bal wixii nija weelkii nijaastaa astaamo aad ku fahmi karto dadaal bix markaad dadaasho inta tabartaada ah weelkii ay kula noqoto alla ilaah biyaha daahirkaa ah, weelkan u ahaa kaasaad ku weysa qaadan dadaalkaas aada bixisay magac loo bixiyo haddii la yidhaha magacii wasaaئل الwasaaئل noqon لأnnu biyihiia waxay ahaayeen kuwo dahaarada lagu gaaro biyihii isticmaalkoodii iyagana maxaa lagu gaaray dadaal ilaa meeshii waxaa yimid waxbaa kaa labsi galay kaa dheeh galay marka isaguna wasaaئل wasaaئل uu ka mid yahay dadaalka waxaan qaadanaynaa maqaasidu dahaara qeybtii ugu dambeysay walmaqaasidu ulajeedooyinka dahaarada laga leeyahay marka biyaha laysmarinayo ama dhagaxa istinjaha la isticmaalayo ama carada laysmarinayo maxaa loola jeedaa horta waxaan raadinayna maxay yihin walmaqaasidu ulajeedooyinka laleeyahay marka biyaha laysmarinayo ama carada laysmarinayo hiya alwuduuq weysaqaad in la helow walguslu qubays in la helow qasadka aan biyaha isku marinayno waa in weysaqaad aan helno waa inaan qubays helno watayamumu booraysi inaan helno marka carada laleeyahay carada hala isticmaalo waisaalat najaasati najaasada suulinteeda in la helo way waxaa biyaha aanu isticmaalayn taa marka iyagana maxaa la yidhaha halkaa waxaa nooga yimid maqaa ulajeedooyda dahaarada laga leeyahay waa afar alwuduu wاlgusl wالtayamum isaalat najaasa halkaas waxaa noogu dhammaaday maqaasid dahaara wasaa'il اdahaara wasaa'il اlwasaa'il alwuduu haadaa midkani alwuduu axkaamu اlwuduu kani waa axkaamtii weesaqaadka allah subxaana wa tacaala